بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mutamimada ahaa gaar ahaan waxaynu ku guda jirnay juskii dambe oo juskii koowaad waa inoo soo dhammaaday mansuubaadda ayaynu xalay bilownay waxaanu ku guda jirnay mafaaciisha kii u horreeyey oo ahaa mafcuulu bihiga waxaynanu tilmaanay mafaaciishu inay yihiin shan mafaaciiluhum khamsun fasadir bimuطlaqin wahanni bihi fiihi lahu machu qad kamul waxaanaad ka eegi kartaan kitaabkii yaraa laamiyat kaa laftiisa ayaa qora marka xalay waynu soo tilmaanay mafcuulka waxyaalo ku tacalluqa halkaasi ayaynu kasii wadi doonaa insha allah su-aaluna habla dambe israaci doonaan haddii ilahay dha wuxuu yidhi sheekhu wa minhu maa udmira caamiluhu jawaazan naxwu qaaluu khayra wawujuuban fi mawaadica wa minhu ay wa min almafcuuli mafcuulka ayuu ka mid ahaaday maa shay maaga oo udmira la xadfay caamiluhu ay caamilu maa maaga caamilkiisa jawaazan ay xadfan xadaf la xadfay xadafkaasoo jawaazan ay daa jawaazin banaanaasho u saaxiib ah wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala qaaluu waxa ay yidhaahdeen khayraa ayaa ay yidhaahdeen wawujuuban wayudmaru waa la xadfaa idmaaran xadaf baa la xadfaa xadafkaasoo wujuuban ay daa wujuubin waajibnimo u saaxiib ah fii mawaadica meelayaal dhexdood ayaa la xadfaa calaykum salaam halkan sheekhu raxima allahu tacaala waxa uu ka gudagelayaa caamilka ku camal falaya mafcuul bihiga haddaba intaynaan tilmaamin xadafka la xadfaayo horta mafcuul bihiga maxaa nasbiya maxaase caamil u noqda maxaa nasbiya iyo maxaa caamil u noqda waa isku macnoon maado keli meel kelim bay ku wada gaadhsiinayaan caamilka mafcuul bihigu muxuu yahay naasibka mafcuul bihiga nasbiya muxuu yahay afar baa nasbiya afarta qabso waxaa nasbiya alficlu ficilka mucadaha ficilka mucadihii mafcuul bihiga waa nasbiya waxaa kale oo nasbiya alwasfu mutacadi wasfiga mutacadigiina isna waa nasbiya ina allaha baaligu amri haddii la akriyo la nasbiyo amrah waxaa nasbinaya baaliga ismiga faacil waxaa kale oo nasbiya masderka mutacadiga isaguna gudba walowlaa dafcu llaahi annaasa walowlaa dafcullaahi annaasa annaasada dafci oo masder ah waa masder mudaafun lifaacili watumima limafcuuli buu noqonaya waxaa kale oo nasbiya ismu lficli almutacadi ismu ficliga mutacadi isna u nasbiya alaykum anfusakum calaykum anfusakum calaykum jaariyo majruumamoodin waxay ka dhigan tahay calaykum laazima anfusakum nafihima marka anfusakum waa mafcuulo maxaa nasbiyey calaykum tan ka horaysa ayaa nasbisay markaa caamilka mafcuul biigu muxuu noqdaa waa afartaa mid ka mida weeyi ima ficlu mutacadin ima waصfu mutacadin ima master mutacadiya ima ismu ficl mutacadi afartaa mid wey haddaba maadaama oo aynu baranay caamilka mafcuulu bihiga ku camal fala ee nasbiya caamilka mafcuulu bihiga ku camal falaya waa la xadfaa oo waa la gooyaa masl fani waa la gooyaa goyntaasaa laba mid a inay goyntaasi tahay mid jawaazana iyo inay goyntaasi tahay mid wujuubana waa mid xadafka la xadfayo caamilka mafcuulu bihiga inuu yahay jawaazan iyo inuu yahay wujuban waa labadaa mid haddaba kolka la goynayo ee jawaazan loo goynayo dee way farabadnaanaysa laakiin daabit bay u sheegaan culimadu daabidkay sheegaan waxa uu yahay daabitkaasi bian qaamat qariinatun xaaliyatun aw maqaaliyatun tadullu calaa khusuusiyati alficli lmaxduufi walaysa fii mawdici lficli lafdun yaquumu maqaamahu aw karatun balagat mablagan yugnaa biha can lficli waxaynu dhigay intaba kitaabka ya kawaakibka laftiisa idin dhigay waa inay meesha taallo qariino xaaliye ah ama qariino maqaaliye ah u fiirso haddaad aragtid qariinatun maqaaliya iyo haddaad aragtid qariinatu lafdiya waa isku mid haddaad aragtid qariinatun xaaliya iyo qariinatu macnawiyana waa isku mid waa wax macnaha iyo wax laga fahmayo wey maqaaliyaduna ama lafdiyaduna wax lagu dhawaaqa laga fahmaya weeyaan waa inay meesha taalo qariino xaaliyeah ama qariino maqaaliyeah taasi oo ku tusinaysa tadullu calaa khusuusiyati ficli maxduufi ficilka maxduufkaa ah ee la gooyey khaasnimadiisana ku tusinaysa walaysa fii mawdici alficli ficilka go-an booskiisana ma yaallo hee lafdun yaquumu maqaamahu lafdi meeshii ficilkaa go-an yaallaana ma jiro walaa karatun balagat mablagan yugnaa bihaa can ilficli kasre iyo farabadnaasho gaadhay mablaq iyo makaanu gaadhitaan lagaga kaaftoomo ficilkiina meesha ma taalo daabitka caynkaasa shuruudda caynkaasa haddii aada heshaan mafcuul bigii waxaa loo geynaya maxay ee caamilkii ku caamil falayay jawaazin baa loo geynaya intaas waa xifdiyasa wax badan bay ka anfacaysaa bian qaamat qariinatun xaaliyatun aw maqaaliyatun tadullu calaa khusuusiyati alficli almaxduufi walaysa fii mawdici alficli lafdun yaquumu maqaamahu walaa karatun balagat mablagan yustagnaa biha can lficli intaasi haddii aad heshid iska xifdidid shuruuddaasi haddii aad heshid mafcuulka caamilka ku camalfalaya jawaazan baa loo goynaya han kuu soo dhaweeya haddaba qariinada maqaaliyadii maxay noqonaysaa tusaaleheyga waa aayadan qur-aanka eeg qaaluu khayraa qariina maqaaliyaa meesha taala waqiila liladiina itaqow maada anzala rabukum qaaluu khayra eeg qaaluu khayra rabbigiin muxuu soo dejiyey baa lagu yihi kadibna maxay ku jawaabeen qaaluu khayra haddaba khayran baa meesha taala khayrankani waa mafcuul mafcuulka khayran ah caamilkii nasbiye me waa la xadfay xadafkaasi ma jawaasan ma mise wujuuban me waa jawaasan limaada qariinatun maqaaliyatun baa meesha taala qariine maqaliya oo lagu hadlay baa meesha taala qariinadaas waa maxay waa su-aasha hore lafteeda maada anzala rabbukum taa weeyaan markaa macnihi muxuu noqonayaa qaaluu khayran ay anzla rabbuna khayra rabbigayo waxa uu soo dejiy soo rogay maxay khayr buu soo dejiyey masla fahnay marka qariinadaasi maxaa la dhahda qariinatun maqaaliyatun waa qariino lagu dhawaaqay de qariina maqaaliya meesha ay taalla caamilkaasi ku camal fali lahaa mafcuulka ee nasbin lahaa jawaazan baa sheekh loo gooyo maaha ma soo dhawaada hadda waayahay qariinada xaaliyada xaalkunbaad iyada ka fahmaysa laguma dhawaaqin xaalkaad ka fahmaysa tusaale waxaad aragtay waxaa la raadinayay bishii ramadaan ayaa soo dhawaatay kadibna waxa weya waxaad aragtay rag meel taagtaaganoo bishii raadinayay markaad aragtay raggii bisha raadinayay haddana waxaad maqashay un takbiirtii takbiirtii ayaad maqashay allahu akbartii baad maqashay kadibna waxaad tidhi alhilaala wallaahi ya alhilaala wallaahi ah, alhilaala maaad ku nasbisay marka waa qariino xaaliyaa xaalkanaad ka fahamtid markii hore rag taagnaabaad arkayso bishii sugayy haddana takbiirtii baad aragtay soo ma takbiirtii baad aragtay kadib maxaad fahamtay inay bishii arkeen absaruu alhilaala weyan macnuu absaruu waxay arkeen alhilaala bishi wallaahi allah ayaan ku dhaartay mayna basidayn qariinadaasna waa maxay waa qariinatun xaaliya maxaad ka fahamtay xaalkaad sheekh ka fahamtay xaalka ayaad ka fahamtay tusaale xajkii baa soo dhawaado nin xajka tegayaad waxa weeyaan xajkii baa soo dhawaaday kadibna waxaad aragtay nin waxa weeyaan soo diyaar garoobay oo waxa weeyaan dee guntigiisii hoose cadaana soo xidhay muxuu aha gu-iisii shaalkiisii cadaana soo jeen qaartay kadibna waxaad tihi maxay makata warabbi lkacbati makata warabbi lkacbati ah, ma maxaad ku nasbisay yuriidu makata maka ayuu ujeedaa oo uu doonayaa warabbi lkacbati baan ku dhaartay saxiix walala marka qariinada taasina waa maxay waa qariinatun xaali maxaad ka fahamtay ma qariino maqaaliya la xaalkaad ka fahamtasha sidan uu soo labistay iyo dee inuu xajkii tegayo ka fahamtay tan kalena waxaad ka fahamtay takbiirta iyo de waxa weyan dadka mustahiliinta meesha taagnaaye bisha raadcaynayey marka taa caynkaasi oo kale waxaa la idhaahdaa caamilka mafcuulu markaasi jawaazan baa loo xadfay taa intaa kaga bax wa wujuban fi mawaadica buu kula sooma aragtaan wujuban baa loo xadfaa wujubanna daabidkeedu inuu noqonaya kitaabku wuu idiin qoraya ti unbaad unba isku mid yihin ka bedeleysaa waa maxay bian qaamat qariinatun tadul calaa khusuusiyati ficli maxduufi waxaa joogta meesha oo taalla qariino ku tusinaysa ficilkan la xadfay halkii walayse markii hore aad ka tidhi imika maxaad odhanaysaa wa fii mawdici ficli ag ficilka booskiisana waxa yaalla lafdun yaquumu maqaamahu lafdi iyo eray tusinaya booskii ficilka yaalla lafdun yaquumu maqaamahu lafdi taagan booskii ficilka kamaa fii baabi ijtiqaali wlmunaada baabulishtiaal iyo baabulmunaada oo kale dee lafdi baaba yaalla waynu arki doonaa aw karatun tugni can ilficli ama yustaqnaa canhu kahro lagaga kaaftoomo kamaa fii baab liqraai wataxdiir sida baab liqra iyo wataxdiir oo kale daabirka kaasina waa marka wujuuban loo xadfaayo haddaba wujuuban waxa loo xadfaa toddoba meelood toddoba meelood baa loo xadfaa toddoba meelood baa caamilka mafcuulu biga culimay wujuuban loo xadfaa xitaa qadriga ku arki maysan alifiya wax ka horeeya markaa toddobada meelood culimadu beyt bay ku kulmiyaan wujubu xadfi caamili lmafcuuli bih fi sabcati min almawaadic lmathal wa shibhuhu wاlاkhtisaasu wاnida taxdiiru iqra waishtigaalu bilcamal bay dhada ya wujubu xadfi caamili lmafcuuli bih caamilka mafcuulu bihiga xadafka la xadfaye waajibka loo xadfayaa fii sabcatin toddoba meelood dhexdood buu ahaaday min almawaadici mawaadicdaa waxaa ka mid a ah almatalu mahmaahdi matelkaa ka mid a mahmaahda waxaa kale oo ka mid ah a ah wa shibhuhu matelka waxyaalaha shabaha shibhulmathel mahmaahda waxa u ekaaday waxaa kaleoo ka mid a wa shibhuhu وuجuب xdف cاamل المفcuuل b في سبcة min الmواadع المtل وshibhu وااktiصاaص almaصوب بااktiصاaص baa kamid a waxaa kale oo kamid a وshibhu وااktiصاaص wnida munaadihii baa kamid a waxaa kamid a almanصuب bتaxdيir baa kamida kii lagu نsbiyey waxaa kamid a almanصuب calى اإqrا kii lagu نsbiyey waxaa kamid a alاshtiغاal baa kamid toddobadaa meelood caamilka ku camal falaya mafcuul bihiga waxa loo xadفaa culmay maay wujuban baa loo xadfaa intaa mana xifdii karin wujubu xadfi caamili lmafcuuli bih fi sabcati min almawaadic lmathal wa shibhuhu wاlاkhtisaasu wاnida aye taxdiiru iqra waishtigaalu can camal ma fahne ishtigaalka iyo munaadaa sheekha inoo keenaya laakin shanta kale ma dhigayo shanta kale ma dhigayo shanta kale insha allah soo dhaweynana ya haddii kale alifya ka hor maarkanele waa yahay waxa u horeeya almansuubu cala ikhtisaas ka ikhtisaaska lagu nasbiyey ikhtisaas baa lagu nasbinaya daabitkiisu waa maxay alwaaqicu kitaabkaa inoo dhigaya alwaaqicu bacda damiiri lmutakalimi waxdah aw macahu gayruhu ah, waa ismiga daba dhaca ikhtisaaska haddii adoonidka lagu nasbiyey damiir mutakalima oo waaxidku tusiya waa ana soo ma ama damiir mutakalima oo la weheliyo waa naxnu soo ma damiirka caynkaasa ismiga daba dhaca waxaa loo yaqaanaa almansuubu cala ikhtisaas baa loo yaqaana almansuubu cala alikhtisaas laba arrimood laba shardi buuna leeyahay imaa an yakuuna maqruunan bial in al lala xidhiidhiyo wa imaa an yakuuna mudaafan idaafatan macnawiya iyo in la idaafeeyo idaafe macnawiya waa labadaa mid labadaa mid unbu nooda ima an yakuuna maqruunan bial in al lala xidhiidhiyo wa ima an yakuuna mudaafan idaafatan macnawiya labadaa mid unbu isaga oo am maqruun bial isagoo alla la xidhiidhiyey in fara badan waan aragnaa naxnu lcaraba aqra nnaasi lidayfi ah, naxnu lcaraba meesha maxaad haysaa eeg daabidkii dib ugu noqo maxaan ku yidhi maa waqaca bacda damiiri mutakalimi waxda aw macahu ayru baan ku yidhi soo ma damiirkii mutakalim mesha munooli waa maxay damiirka mutakalimkii naxnu maxaa ka dambeeya alcaraba baa ka dambaysa soo ma ismigan alcaraba waad nasbisay maxaad ku nasbisay shekh maad ka nasbinaysaa naxnu lcaraba soo in badan maad arag macnuu wuxuu ka dhigan yahay naxnu anagu alcaraba ay nakusulcaraba carab baan gaar yeelaynaaye waka ikhtisaas ikhtisaaska lagu nasbinaya waa akusu iyo nakusu iyo waan fahanay soo ma naxnu lcaraba addi kadib ha ka shikeenaad naxnu alcaraba bimacnaa akusu lcaraba carab ayaan gaar yeelayaye aqra nnaasi dadka kuwa ugu martisooriye fiican weeyi lidayfi martiga ah, xaggaa aad bu ugu fiican yihin carabtu maxalushaydkeena uga soconaana waa maxay waa almansuubu cala alikhtisaas oo wato weliba al naxnu lcaraba aqra nnaasi lidayfi kaas waa mid ka labaad wuu go-an yahay caamilkii nasbinayay wujuban baa weliba loo gooyey waana akhusu ama nakhusu maadaama oo daba dhacay damiir mutakalima inuu ka labaad isagoo mudaafa de eh, waa xadiiskii ah. naxnu macaashir alambiyaai laa nuura ah, rasuulku muxuu yihi naxnu anagu macaashir alambiyaai akusu waxaan gaar yeelaya macaashir alambiyaai ayaan gaar yeelaya laa nuuratu nalama dhaxlo ah, wa xool iyo waxaa naglama dha ma taraknaa sadaq ka tagnaaye eh? waa sadaqo wey marka maxalushaahidkan waa maxay naxnu macaashir alambiyaai macaashiro maxaad ku nasbisay akhus baad uqadaraysaa sheekh waana mudaafun ahayn idaafadan weli waa idaafa macnawiya idaafa macnawiya iyo idaafa lafdiya kala jira insha alla kitabka inoo keeni doona waxba ka hor dhici mayno halkaa maxaynu haynaa marka almansubu maxaynu haynaa almansubu cala alikhtisaas daabitkiisi halkuu daba dhacayna waan idin sheegay labada shay uu noqdona waa idin sheegay ima an yakuna maqrunan bial wa ima an yakuna mudaafan idaafatan macnawiyatan mayna basiirayn kaa ka gudba almansubu al rai ki ir lagu nisbiye ir waa isku tirtirsin shay baa lagugu tirtirsiyaya almansuubu cala alira daabidkiisa oo dhamaystiran waxaa la idhahdaa kawaakibkuna uu idiin qorayaaye waa tanbiihu lmukhaaabi qofka mukhaaabkaa ee aad la hadlaysid inaad ku baraarujisid calaa amrin amar amarkaasoo maxbuubin la jecel yahay liyafcalahu si huu u sameeyo ma fahm qofka mukhaaaبkeed la hadlaysid inaad ku baraarujisid calىa amrin amar arinkaasoo maxmuudin la mahadiyo oo wanaagsan liyafcalow dee si uu u sameeyo daabidkiisi waan haynaa isagana waxa lagu nasbiya oo loo soo qadaraa ilzam iyo ficilkaasa loo soo qadara iyo wixii lamid ilzam isaguna caamilkiisa waxa waajib loo gooya laba meelood laba meelood isaga caamilkiisa waajib loo gooya in kurira haddii la soo celceliyo oo iska daba dhaco imika maani miso sheegay aw karatun waan iminku lahaaye yustagna can kara iyo farabadnaasho lagaga kaaftoomo maxaad odhanaysaa marka tusaale waxa la hi asalaata asalaata baa lagu ya asalaata asalaata baa lagu wa iqra wa arini jeceliya salaad mana arin maxbuub ahayn inaad samaysaan la doonaya sooma de ilzami salaata salaad haddaad tirada ka war ilzami salaata salaad luqa alcarabiya ba maasha luqada meela kaga dhicin baa lagu odhanaya sababtoo ah caamilka ku camal falaya waa waajibulxadafba in la keena mabahaba maba dhici karto saxiix walala markaa maxaa la odhanayaa haddii la soo celceliyo caamilkiisa waajib loo gooya asalaata asalaata ilzami salaata salaata akhaaka akhaaka ina man laa akhaa lahu ka saacin ila lhayjaa bigayri silaaxi sobeedkaa soo qaadan akhaaka akhaaka haye ilzam akhaaka ah wal walaalkaa ilaasho laazim waa maxay kaasi waa iqraa soo ma waana iyadii oo soo celceliyey aw cuifa calayhi ama waxbaa lagu soo kor cadfay dagaal baad gelaysaa waa lagu yii asayfa warumxa war waxaad gaashan ka dhigata waad qaadataa asayfa warumxa seefta iyo he waranka asayfa maxaa lagu soo kor cadfay warumxa soo maa markaana waa waajib lxadaf labadaa goor baa iqraha caamilkiisa waajib laga dhiga waa in kurira aw cuifa calayhi haddii la soo celeliyo wax lagu kor cadfo masl halkan asayfaha waxaad usoo qadaraysaa ilzami sayfa weeyaan asayfa caamilkeygii baa go-an wa rumxana way ku cadfan tahay ilzami sayfa wa rumxa ah, sheekhu wuu fahmaya soo ma aragtaan waayahay halkaa labaynu ku haynaa almansuubu cala alikhtisaas iyo almansuubu cala aliqra si fiican ula socday ma adke almansuubu bitaxdiid soo qabsaysna ya almansuub bitadiid kii hore ma ka soo jeeda waa maxay waa tanbiih lmukhaaab qofkan aad la hadlaysid baad ku baraarujinaysaa calaa amrin madmuumin arin la necab yahay liyajtaniba si uga fogaado ya si ayna dhibi ugu dhicin baad ayaad uga digaysaa de isagana waxaa loo adeegsadaa maxay sida ittaqi oo kale iyo ixdar iyo waxaasaa la adeegsadaa isagana saddex goorba caamilkiisa waajib loo geynaya ko in ku rira haddii la soo celceliyo alsada alsada waan ku yidhi sheekh ya waa maxay macneegu waa libaaxa iska ilaali libaaxa iska ilaali ya waad uga digaysaa soo maaragti alsad alsada maxaa go-an caamilkii waana maxay ixdar ama ittaqi iska ilaali warya ama ka baqo ixdar lsad alsad waa marka la soo celceliyo aw cudifa calayhi ama waxbaa lagu soo kor cadfay tusaale allahi wa suqyaaha naaqat allahi wa suqyaaha soo aayad qur'aana ma ya naaqat allahi maxaa lagu nisbi wasugiyaana waa soo kor cadfey moogta u fiirso ixdaruu waar ka digtoonaada naaqat allaahi wasuqyaaha iyo maalinka ay cabayso iska ilaaliya aye waa caamilkaa laga e, nasbinaya waa waajib lxadaf naaqat allaahi wasuqyaaha waabaa lagu soo kor cadfay kan saddexaad aw kaana bilafdi iyaaka ama lafdiga iyaaka buu noqdayba iyaaka min alsadi waa libaaxa ayaan kaaga digaya saddexdaa goor muxuu noqonaya isaguna muxuu noqonaya daruu ha waa ficilka faacilka waa ficilkii amr weeyaan iyo faacilkiisii naaqatalahina waa mafcuulkii weeyaan naaqatalahina mafcuulkii weeyaan waka so intaan maynaan fahmin halkaa maxaynu ku haynaa saddex baan ku haynaa marka culima almansubu cala alikhtisaas almansubu cala aliqlaa almansubu bitaxdiir imisaan haynaa saddex soo maa mael iyo mahmaahdi waa mahmaah ya mlka iyo maamaada lama bedelo alaa ina almasla laa tugayar maamaada lama bedelo sideedun baa lagu daayo alkilaaba cala lbaqari alkilaaba cala lbaqari war ayda waxaad ku dirtaa ya loo dibadeeda alkilaaba cala lbaqar waxa kuusoo qabtee waa ma maamaha bay noqotay markii dambe o dhan waxa lagu maamaayo qof kastoo ladha war hebel ba wax kaa sheegay uu carayo dhegtunbu ku dhufanaya alkilaaba cala lbaqar maad ohan la ya alkilaaba al uma fiirsado waxba waxaasaa la yidhi way ku haysataaba alkilaaba cala lbaqar waa maahmaha caama alkilaaba cala lbaqar macnaheedu waa maxay maxaa u qadareen arsil ilkilaaba cala lbaqar ayada waxaad ku dirtaa loo dibadeeda maxaynu haynaa imisaan haynaa afar dhade shibhulmathal maahmaah buu shabahay wuu farabato u soo noqnoqoshihiis waa farabadatay maxaa kamid a ahlan wa sahlan wa marxaban qofaaku soo buuqda waxaad ku tidhi ahlan wa sahlan wa marxaban waa shibhulmathal ha saadafta ahlan waar ahel baad la kulantay wa aatayta sahlan ay makaanan layinan makaan jilicsan baad timiday wa aatayta makaanan sahlan ah, oo marxaban wa aatayta makaanan waasican makaan waasica ayaa timid isna shibulmathal buu noqday caamilkiisaasina waa waajib lxadaf haddii lagu weydiiyo waa waajib lxadaf imisaan hayna shan sawma hayno labadan kalena sheekhaabay noo sheegay ishtigaalka iyo munaadahana sheekhaaba ka warramay laakiin intaas ka xifdiya insha allah alfiya wax ka horaya ma arkaysaan yaa ku dadaalo soo xifdiya ka soco markaa sheekhu wuxuu yidhi wa minhu ay wa min almafcuuli mafcuulkii ayuu kamid ahaaday maa shay maaga oo udmira la xadfay caamiluhu ay caamilu ma maaga caamilkiisa jawaasan ay xadfan xadaf xadafkaasoo jawaasan ay daa jawaasin banaanaashaasu axiiba wadalika tusaale naxu qawlihi tacala iyo wixii lamid ah weeye qaaluu waxaay yidhaahdeen khayraa bay yidhahdeen hadda khayraa minka maad fahamsanin saw si fiican umaad fahmin ya waa jawaaskii waa xadafkii waa jaa-iska ahaa qariinada tusinaysaana waa qariinatun maqaaliyatun qaaluu khayran qaaluu anzla rabbuna khayra bay yidhahdeen wawujuban ay xadfan xadf xadafkaasoo wujuban idaa wujubin waajibnima usaaxiiba fii mawaadica meelayaa dhexdoodna la xadfo minhaa mawaadicda waxaa kamid ah baabulishtiaali ishtiaalka baabkiisaa kamid a ishtiaalka baabkiisaa kamid a ha waa ishtiaal waad maqli jirtun cawad ka dhargeysaa insha alla ya waayahay dhagaha ufur waxaqiiqatu ay waxaqiiqatu lishtiaali ishtiaalka xaqiiqadiisa iyo daabitkiisu an yataqadama waa inuu horu maro ismun ismi waa inuu xagga hore maro wa yataahara wa an yataahara waa inuu xagga dambe maro wa yataahara wa an yataahara waa inuu ka dambeeyo canhu ismigaasi hore ficlun ficil waa inuu ka dambeeyo ow wasfun ama wasfi waa inuu ka dambeeyo ficilka iyo wasfiga oo mushtaqilun ku shuqloomay oo ku mashquulay bilcamali ku camal fii damiiri lismi ismi damiirkii ay ku camal ismiga asaabiqi horeeyey aw fii mulaabisihi ama damiirkaa wax loo idaafeeyey ay ku camal falaan canil camalina ay kaga mashquulaan ku camal fal fil ismi ismi ay ku camal falaan ismiga asaabiqi horeeyey ya armasku noqnood wa xaqiiqatu ay wa xaqiiqatu lishtigaali ishtigaalka xaqiiqadiisa iyo daabitkiisu an yataqadama waa inuu horu maro ismun ismi waa inuu xagga maro wayata'ahara wa an yata'ahara waa inuu dambeeyo canhu ay can ilismi ismigaasi xagga hore maray waa inuu ka dambeeyo ficlun ficil waa inuu ka dambeeyo mayla socdaan ow wasfun ama wasfi waa inuu ka dambeeyo ficilka iyo wasfiga oo mushtaqilun ku mashquulay bilcamali ku camalfal ku mashquulay fii damiiri lismi ismi damiirkii ay ku camal ismiga asaabiqi horeeyey aw fii mulaabisihi ama damiirka mid loo idaafeeyey ay ku camal falaan canil camali bay kaga mashquuleen ku camalfal ay ku camal falaan fi lismi ismi ismiga asaabiqi horeeyey ma fahani ya ah, geesaa lastira soo maaratan ma adka ma adka sheekh baabkan baabulishtiqaad waa laga baqaa laakin ma adka waan soo dhaweynayna insha allah waayahay wuxuu iska leeyaha daabit taariiftu iska leeyahy tacriifkiisu waa kan xagga luqada waxaa lagu dhahdaa xagga luqada eeg ishtiqaal haddii aad aragtid baabu ishtiqaal marka ugu horeysa waxaad soo xaadirsanaysaa inuu leeyahay daabit tacriif min xayu luga wa min xay alisilaax waxaa kalood soo xaadirsanaysaa inuu arkaan leeyahay arkaan tirar waxaa kalood meesha soo dhiganaysaa arkaantaa uu leeyahay inay shuruud leeyihiin ya taasi o dhan ba soo dhiganaysa waayo likulli ruknin lahu shuruud fikiisa qaacida fikiyaasa ya likulli ruknin lahu shuruud rukni kasta dee shardi buu leeyahy rukni kasta shardi buu leeyahy rukniga iyo shardiguna dee farqi baa udhexeeya ya farqi ayaa udhexeeya waa yahay haddaba tacriifkiisa xagga luqada waxaa lagu radaa waa did ulfaraaq mashquulka iyo firaaqada mina iska soo horjeeda iskama soo horjeedaan way iska soo horjeedaan xagga luqada did ulfaraaq baa la dhahaa istilaaxa miya meel kale ha doondoonana halalaacina waa kan kuu qoran sheekh ya waa kan kuu qoran bal eeg si aad u fahmi kartid af soomaaliyan an kugu soo dhaweeyo ismi baad halkan ku sheegtay ismigan waxaa ka dambeeya ficil ama wasfi sida ismi faacil oo kale ma fahni ismi baad sheegtay waxaa ka dambeeya ficil ama wasfi masla fahni haye ficilkan ama wasfigan isaga ka dambeeya waxay ku mashquulsan yihiin oo ay ku camal faleen damiir ismigan hore aad sheegtay u noqonaya ma isla fahni damiirkaasayna kaga mashquuleen camalfalkii isaga ay ku camalfali lahaayeen ay ku camalfali lahaayeen ayay damiirka kaga mashquuleen u noqonaya sheekh wuu fahmay soo maarata ma insha allah tusaaleaad ku fahmaysaaneg zaydan darabtuhu zaydan darabtuhu meesha maxaa yaala zaydan baa yaala zayd muna ismi ahayn darabtuna mayna ficil ahayn way daba yacasa darabtuna soo ma aragti darabtu maxaa ka dambeeyo kidaba dhegen damiir damiir hua hudan iyay unoqonaysaa zayd bay unoqonaysaa markaa eeg darabi zaydka camalfalkii ay ku camalfali lahayd iyay kaga mashquushay hudan ay kaga mashquulsay damiirkan ay kaga mashquulsay marka eeg eh, arkaanta waa inaynu soo saarno mashquulun canhu kowdhaa mashquulun canhu waa kii laga mashquulay mashquulun waa kii la mashquuliyey shaakilun waa kii wax mashquuliyey camalkaynu qabananana ishtiqaal baa la dhahdaa ma isla fahnay arkaanta ma fahnay mashquulun canhu waa kii laga mashquulay mashquulun waa kii la mashquuliyey shaakiluna waa kii wax mashquuliyey camalkan aynu qabanayna maxaa la dhaa magicii ishtiaal baa la dhaa haddaba eg waa inaynu halka arkaanta ka soo saarno ah, arkaanta waa inaynu halkaa ka soo saarno zaydan barabtuhu zaydan waxaa loo yaqaanaa mashquulun canhu waa kii laga mashquulay barabtu baa taala meesha soo maa barabtuna waa mashquulkii la mashquuliyey hu baa ku daba dhegan soo maa waa shaakilkii baraba mashquuliyey mayna basidaan marka ma wax adag baa jira wax adag sheekh ma jiro haddii aad fahamtaan markaas ah, arkaantii maynaan soo saarin waa mashquulun canhu mid laga mashquulay waa ismiga hore mashquulun mid la mashquuliyey waa caamilka oo ah ama wasfiga ama ficilka shaakilka wax mashquulinaya oo ah damiirka ama ah mulaabisu damiir mulaabisu maxaa looga jeedaa mulaabiska maxaa looga jeedaa mulaabiska waxaa looga jeedaa damiirkii u noqonayay ismiga mid loo idaafeeyey ku mashquulsan yahay tusaale زayda darabtu ulaamahu ka oran زayda darabtu ulaamahu hadda ficilkan darabtu ihi waa mashquulkii wuxuuna ku mashquulsan yahay mulaabis mulaabis waa mahay damiirka u noqonaya mashquulu canhuga laga mashquulay oo zayd ah shaakilkan mashquuliye ficilka daraba waynu isla fahnay la tahay soo mulaabisku waa sidaa macnuu markaa fahma arkaantu waa intaa waa mashquulun canhu oo ismiga hore ah mashquul oo kala shuqloomiyey oo ah ama wasfiga iyo ficilka mid ka mid ah shaakil oo ah waxaan wasfigu uu ku mashquulay ee mashquuliyey ama waxa weeyaan de ficil misla fahni waxaynu qabanayna ishtiqaal baa la dhada haddaba shuruud bay leeyihin shuruudaa waxba ictiraas sheegi maynaa shuruud ahaan madaxusiyasan insha alla ya ko mashquulo canuga hore afar shardi buu leeyahay mashquulo canuga hore afar shardi buu leeyahay u fiirsada iska daaya shanqada mashquulo canuga hore mxuu muxuu leeyahay afar shardi mashquulkuna muxuu leeyahay saddex shardi shaaqilkuna muxuu leeyahay hal shardi intaa wayna soo xaadirsisid ya ma la skala sheekh oo basid insha allah mashquulun canhu wuxuu leeyahay afar shardi afarta shardi way fudud yihiin an yataqadama xagga hore waa inuu maro laba an yaqbala idmaara damiirna waa inuu aqbalo inuu damiir noqon karana waa inu aqbalade an yaftaqira limaa bacdah waxa ka dambeeyana waa inuu baahan yahay an yakuna saalixan liibtidaa mubtada inuu noqon karana waa inuu suubado oo meel basidayn ixtiraajaadka oo gadaala ka yimaada waa iniga baahiye ya meel kalean ku arki doona laakin saa u xifdiyata ah shuruuddiisa afar shardi buu leeyahay afarta shardi waa maxay ya kow an yataqadama xagga hore waa maro laba an yaqbala alidmaana damiir inuu noqdona waa inuu aqbalo saddex an yaftaqira limaa bacda wax agga dambe waa baahdo afar an yakuna saalixan lilibtidaa mubtada inuu noqon karana waa inuu waayo ismigan xagga hore maraya zaydan aan leeyahayba afar weji shan weji waxbaa ku banaanta ahaan marka leego ya marka insha alla meel kale an ku baraarujin doona an ku gaari doona de ya waa yahay halkaa maxaynu ku haynaa shuruudii u lahaa rukniga hore ee ah mashquulun canhu ka laga mashquulay maxaa inoogu soo xigay ruknigii ahaa mashquulka de ka la mashquuliye sooma ee la dawaqiyey ya kaasina saddex shardi buu leeyahy saddexda shardi u leeyahy waa maxay saddex shardule waxa weeyaan an yataila bilmashhuuli canhu mashhuul canhuga laga mashhuuliyo waa inuu la xidhiidho so hal shardi ma waa inuu la xidhiidhadaasi waa mar kale insha alla aan faahfaahin doonaya waa inuu la xidhiidho mararka qaarkood wax way udhaxaysan karaan abashara mina waaxida natabicuhu natabicuhu maxay ka mashhuulshay abasharan haddana maxaa udhexeeya de waa loo dhexeeya so waa loo dhexeeya haye markaa eeg u fiirso an yakuna mutasila bilmashhuuli canhu mashhuul canhuga laga mashhuuliye waa inuu la xidhiidho ko shardiga labaad an yakuna saalixan lilcamali bilmashhuuli canhu mashhuul canhugana waa inuu ku camal fali karo inuu ku camal faro waa inuu usuubadade oo haddee tusaale ahaan laga gooyo shaakilkan mashhuuliyey waa in ku dirmi karo mashhuul canhuga hore laga mashhuuliyey an yakuna saalixa lilcamali bilmashhuuli canhu shardiga saddexaad uu leeyahay an yasixa almacnaa macnu waa inu asaxayo macnu adun asaxayn ka ya waa khatar tusaale wa kullu shayin facaluuhu fi zubur haddee wa kullana nasbiye ka hor an ledhaha lagu diro macnu ma asaxayo sababtoo ah, wa kulla shayin facaluuhu fi zubur wa facaluu way sameeyeen bu noqonay facaluu way sameeyeen dadku kulla shayin shay dhammaantii oo fi zubur waraaqaha ku qoran shay kastoo ku qoran iyaga ayaa ku sameeyo eh, ficilka sameeyo qoran mayaga qoradu manu ma ansaxaya marka manu macno faasida ka dhalanayda soo ma markaa eeg an yasixa almacnaa macnuuna waa inu asxo marka lagu salido ee lagu diro imisaynu helnay saddex baanu haynaa kaana saddexdu waa maxay an yakuna mutasila lilmashul bilmashhuuli canhu wa an yakuna saalixan lilcamali bilmashhuuli canhu wa an yasixa almacnaa maxay noo laaban ruknigii dambe ee ahaa shaakilka hal shardi kaliyu leya isagu an yakuna damir an yakuna damiir almashhuuli canhu mashhuulu canhuga hore ee laga mashhuulay damiirkiisa waanu yahay ama mulaabiskiisa waanu yahay isagoo halkaa shardi u leeyahy imse shardayn haysana sideeddaa shardi iska xifdiya insha allah ya markaa laqmadu maad eegegaysan baabulishtiqaar hadda muna fudfududeyn muna aada u fududeyn wuu fudud yahay zaydan idribhu zaydan mafcuulun bihi lficli maxduufin wujuuban taqdiiruhu drib zaydan idribhu saasuu noqonaya macnuud marka idribhu taada maxay noqonaysaa waa jumla mufasira waa jumla mufasira caamilku muxuu waa jumla xadaf noqday wuxuu waa jumla xadaf u noqday aabbahan kuu sheegay qaacida jirta ah ka hore ee zayd ku camal falayo ficilka maxaa la dhahda magaciis mufasar bifatxi siin caamilka dambe idribuna maxaa la dhahdaa mufasir bikasri sin qaacidaa meesha jirta ah wlmufasaru wlmufasiru laa yajtamicaani la fasiraha iyo fasiruhu maba kulmi karaan may kulmi karaan la wlmufasaru wlmufasiru laa yajtamicaani qaacidadaasa meesha taala sida aawadee waa waajibulxadas markaa sheekh ka soco wuxuu yidhi wa xaqiiqatuhu iminkaad daba fahmi kartaa eeg وxaqiiqatuhu ay وxaqiiqaة الاshtiqaali ishtiqaalka xaqiiqadiisu an yataqadama waa inuu horu maro ismun ismi waa inuu xagga hore maro وayataakhara wa an yataakhara waa inuu xagga dambe maro وayataakhara wa an yataakhara waa inuu ka dambeeyo canhu ay can dalika ismi mutaqadimi de ismigaa xagga hore maray ficlun ficil waa inuu ka dambeeyo oo waصfun ama waصfi waa inuu ka dambeeyo ficilka iyo waصfiga oo eeg mushtailun ku mashquulay bilcamali ku camalfal bay ku mashquuleen fii damiir ismi ismi damiirkii ay ku camal falaan ismiga asaabici xagga hore lagu sheegay aw fii mulaabisihi ama mid damiirka loo idaafeeyey ay ku camal falaan canilcamali bayna kaga mashquuleen de ku camalfal filismi ismi ay ku camal falaan ismiga asaabici xagga hore lagu sheegay haddamina si fiican idinku dhicin waa basiir bay la daci wadalika tusaale naxu zaydan zayd idribhu garaac waa iyadii oo tusaalaha hore waa maxay waa lima ishtagala fiihi lficlu bidamiiri ismi saabiqi waa ismigii waa ficilkii oo ku mashquulay ismiga xagga hore lagu sheegay damiir u noqonaya misle fahni wa zaydan ana daaribuhu alana aw hada eeg u fiirso tanna waa maxay tusaalahana waa maxay tusaalahana waxa weeyaan waa mithaalun lima ishtagala fiihi lwasfu bidamiiri tusaale wuxuu u yahay wasfigii oo ku mashquulay damiir u noqonaya ismiga saabiqa ee hore marka eg zaydan waa mafcuulu bihi liwasfin maxduufin wujuban taqdiiruhu ana daaribun zaydan ana daaribuhu mayna basiidayn ana daaribun zaydan ana daaribuhu mayna basiidayn culimo waa basiid marka anadani waa iska mubtadede daaribuna waa khabar aanana waad garanaysaan waa darfu zamaan weeyi awqadana way ku cadfan tahay haye alaana uqadan muxuu dabadhiga maad garanaysaan wasfigu marka uu camal falayo marka mujarad min al u yahay shuruud baa loo dhigi jiray shuruudda maxaa kamid inuu ictimaad haysto maxaa kaloo kamid ah bimacna almaadina inuuna ahayn inuu yahay al alxaal walistiqbaal soo ma hadda ictimaadkii u haystaa ictimaadkiisa waxaa kamid a inu khabar noqdo muna khabar ahayn de ictimaadkiisa maxaa kamid inuu khabar noqdo waaba khabarba aye bimacna almaadina maahe bimacna alxaal waa alaan bimacna alistiqbaalna awqadanta weeyaan sida aawadeed buu dabadhigaha fahmi waayina wazaydan zayd darabtu waan garaacay ghulaamahu baan garaacay kan ma fahmi kartaan hadda kan waa maxay mithaalun lima ishtagala fiihi lficlu bilmulaabisi lidamiiri ismi saabiqi wuxuu tusaale u yahay ficilkii oo ku mashquulay mulaabiska damiirka ismiga hore ah, mulaabiska waa maxay damiir u noqonayo ismiga hore mid loo idaafeeyey bu ku mashquulay wya macnihu haddaad mulaabis maqashaan ama sabayd naxwa dhexdiisa ad ku maqashaan waa sida haye eeg darabtu zaydan darabtu gulaamahu fahm sheekh zaydan waa maxay waa mashquulu canhu darabtu waa maxay waa mashquul ghulaama waa maxay waa shaakil ha ahaadaad ma damiirba la mee waa mulaabis oo mulaabis macnahe waa maxay huda soo ma aratid hudani maxay unoqonaysaa zayd bay unoqonaysaa idan wuxuu ku mashquulay mulaabis oo loo jeedo mid loo idaafeeyey damiir u noqonaya ismiga hore saabiqa masle waa basiir berata marka kan isaga lama odhan karo idrib zaydin ma soo qadari karti haddii mulaabis ku mashquulo limaada macnii baa meesha fasid ka dha macno faasidaa meesha ka dhalanaya maxaad odhanaysaa ahantu waxaan ihaanaystay zaydan zayd baan ihaanaystoon karaamadii ka qaaday waayo darabtu ghulaamahu addoonkiisii baan garaacay ya ninki ninkii addoonka ku ahaa ee adigu aad maamulaysa oo hortaada lagu garaaco maan karaamadaada iyo sharaftaada meesha lagaga dhicin ya darbiga la garaacay ghulaamkaaga iyo addoonkaaga yastalzamu alihaana muxuu laasimsanaya oo ka dhalanaya ihaana in lagu liiday dee sooma waka marka ha odhanin darabtu zaydan darabtu ghulaam iska ilaali maxaad ohanaysa ahantu zaydan darabtu mar haddii mulaabis ku mashquulay waay iyo wa qawlihi tacaala wa ka qawlihi tacaala wa kula insaanin ay wa alzamnaa waanu laaziminay kula insaanin insaan kasta amna wa alzamnaa waanu laaziminay kula insaanin insaan kasta alzamnaa waanu laaziminay hu insaanka daa'irahu camalkiisa ama kitaabkiisa fii cunuqihi qoortiisa dhexdiisa aye tanna waa maxay waa ficilkii oo ku mashquulay damiiru is asaabi kii hor lamid yahay isaga oo dee alzamna baa loosoo qadaraya isaga fa nasbu haddaba u fiirso nasbo fii dalika kaa la nasbiyo waa ismiga mutaqadimke kullihi dhammaantii xaasilun nasbahaasi wuxuu ku xasilay bimaxduufin mid la xadfay wujuuban waajibnimo loo xadfay yufasiru waxaa caddaynaya hu maxduufka ma shay baa caddaynaya maagoo habata wasaqarna sugnaaday bacdahu ay bacda dalika bacdahu ismigaasi isaga dabadi waxa lagu sheegay wtaqdiiru taqdiirkuna waxa weeye idrib garaa zaydan zayd garaa idribhu garaa wa ana anigu daaribun mid garaacaya ayaan ahay zaydan zayd mid garaacaya ayaan ahay ana anigu daaribhu zayd mid garaacaya ayaan ahay wa ahantu waxaan kalaamadii ka tuuray buu yidhi oon ihaanaystay oon liidon laday zaydan zayd darabtu waan garaacay ghulaamahu addoonkiisii ayaan garaacay wa ahantu waxaan ihaanaystay zaydan zayd ayaan ihaanaystay darabtu waxaan garaacay ghulaamahu wiilkiisii wa alzamnaahu waanu laaziminay halkaa maxay nagaga dhamaaday baabu ishtiaal dib dambana uma soo noqonayo sheekow arkaantiisa iyo shuruuddiisaas maad uxifdinaysaa taasaan ku daynana aawa insha allah subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka